الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ما وأزواجهم وما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى waxaa ilaahay aayaadkan ku caddeeyey alkufriga cid kastoo isku nooca amba isku jaad ahaa in ilaahay subxaanahu naarta wadagelin doono uxshuruu kaxeeya ilaahay wuxuu amarkan siinayaa malaa'igta uxshuruu kaxeeya alladiina kuwa dalamuu dulmiga falay iyo wa aswaajahum ay wa ashbaahahum iyo kuwa la midka ahba alaswaaj halkan waxaa loo jeedaa alashbaah maarkayka ayaa loo jeedaa wa qaaluu alla uxshuruu kaxeeya waa layidhi subxaana aladiina kuwa kaxeeya dalamuu dulmiga faray ay ashrakuu macnaa kuwa shariik yeelay ee shirkiga iyo gaalnimada la yimi iyo wa aswaajahum kuwa la midka aba ah kaxeeya wamaa kuwiina kaxeeya kaanuu ay ahaayeen kuwan mushrikiinta ahi yacbuduun kuwii caabuda waxay caabudi jireenna kaxeeya min duuni illaahi alla sokodi iyaga iyo kuwii la midka ahaa iyo kuway caabudi jireenba kuwa ay caabudi jireen waxa weeye kuwa aan saalixiinta ahayn ee kuwa saalixiin oo la caabuday amba ambiyada ilaahay ahaadaan amba awliyada alla qaar ka mida amba malaa'igtaba kuwa kan ilaahay ku mahagaadayo min duuni illaahi alla sokadii kuway caabudeenna kaxeeya fahduu tufa hadiga caamka abaa ah la yidhaahdaa fahduu ku hanuuniya hum ayaga waxaa tustaan ood ku hanuunisaan ilaa siraadi aljaxiim jaxiima ma arkaysaa dariiqeeda ilaa siraadi aljaxiim jaxiimo dariiqeeda cagta u saara waqifu joojiya hum ayaga joojiya taaga haddana iyagoo la duubayaa ilaahay wuxuu faray in la joojiyo waqifuu joojiya hum ayaga joojiya innahum ayagu mas-uuluuna kuwo wax la su-aali doono oo la weydiin doono weeyaane joojiya su-aasha ilaahay baa ku caddaynaya aayadda xigta waqifuu joojiya hum ayaga maxaad u joojinaysaan istinaaftani waa cilada waa sababta loo joojinayay waayo inahum ayagu mas-uuluun kuwa wax la weydiin doono oo la su-aali doono weeyaane markaa su-aashii maxay noqota maa maxayba lakum idiin sugnaaday maxaa idin heray laa tanaasaruun ay laa tatanaasaruun xaala kawnikum laa tanaasaruun xaal aydaan isu hiilinaynin ilaan adduunyadii markaad joogteen waxaad sheegateen inaad tihiin jamcun muntasir maxaa dhacay maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tanaasaruun taabaa xadfan ma og tahay mubaarican laa tanaasaruun ay laa tatanaasaruun xala kawnikum laa tatanaasaruun xalaydaan isu hiilinayn maxaa maanta wax isugu tarilaadiin bal iskabadaa inaad isu hiilisaa siday isuga hiiliyaan dhaafo bal dhaaf inay isu hiliyaani hum ayagu alyawma maanta mustaslimuun kuwa isdhiibay weeye amba mustaslimuuna kuwii hoggaansamay weeye waxay u hoggaansameen ilaahay awaamirkiisa khilaafi maayaan meelna uga leexan maayaan kuwii kale jannada aqbala waa iyagiiba ilaahay kasii waramaya carafaadka qiyaamee markay fanka la taagan yahay amba banaanka ayay iscanaanan doonaan sidoo kale waxaynu soo maray fii darajaati innaar inay isku hiisi doonaan wa aqbala waxa uu ku jeestay bacduhum barhkoodba calaa bacdin barka kale ayuu ku jeestay amba qaabilay yatasaa'aluun xaal ay wax isweydiinayaan yatasaa'aluun calaa kawnihim yatasaa'aluun xaalay suwaysanayaan ay wax isweydiinayaan marka waraysigoodii sidan ayuu noqday qaaluu waxay yidhaahdeen innakum idinku waa kuwii madaxda ahaa amba ducaadda sharka ahaa innakum idinku kuntum waxaad ahaydeen ta'tuunanaa kuwii nagaga yimaada ayaad ahaydeen cani ilyamiin midigta xaggeeda bimacnaa xagga awoodda cani ilyamiin xagga midigta xoogga ayaad nagaga iman jirteen amba cayn yamiini xaggadan oo waxaad noogu dhaaran jirteen inuu xaq yahay shaygan aad wadaan amba can ilyamiin xagga khayrka ayaad nagaga iman jirteen intaba waa la yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii madaxda ah marka masbuuxiinta ahaa bale idinmaanaan muquunin amba idinmaanaan hoog sheeganine lam takunuu maydaan ahayn amba maydaan ahaanin mu'miniina kuwa mu'miniina maydaan ahaanin wamaa kaana mana ahaanin lanaa annaga nooma ahaanin calaykum korkiinna min sulbaan awood ay wamaa kaana ma ahaanin sulbaanun awoodi lanaa annaga nooguma ahaanin calaykum korkiina wamaa kaana ma ahaanin lanaa annaga nooguma sugnaanin calaynaa korkiina nooguma sugnaanin min suldaan ay suldaan wax awooda oo korkiina aan u lahayn oo idinku nuquunina ma jirin bale kuntum waxaad ahaydeen qawmaa duul baad ahaydeen baadiin lunsan qoomkaasoo baadina qooqay oo xaqa weydaartay baad ahaydeen duqyaan iyo xadgudub waxaasa waxaa ku sugmay calaynaa korkeenna waxaa ku sugmay calaynaa korkayaga amba korkeenna inta calaynaa korkeenna waxaa ku sugmay qawlu rabbinaa rabbigeen qowlkiisii macnaha inaynu lunsannahay gaalnimo ayaa inala fogaatay ilaahay cadaabkiisana waynu mudannay weyi waa kelimatulcadaab faxaqa waxaa ku dhaboobay calaynaa korkeenna waxaa ku dhaboobay qawlu rabbina rabbigeen qowlkiisii baa ku dhagoobay oo markay kuwooda kale la hadlayaan innaa innagu ladaa'iquun kuwii dhadhamin baynu nahay cadaabkan ladaa'iquun kuwii dhadhamin baynu nahay fa awawaynaakum annaga ayaa idin luminay macnaa awoodii kumaanaan luminne waxaanu idinku yeelnay un lunsanaanta faabawaynaakum annaga ayaa idin luminay innaa annaguna kunnaa waxaanu ahayn waawiin kuwii lumsan ee baadiyaysan allah wuxuu yidhi fa innahum ayagu yowma maalintaas tani dhici doonto mushtarikuun kuwii shuraaka ku ah weeye ee wadaagaya filcadaab cadaabka wa inahum ayagu yowmaidin maalintaasi fi lcadaabi cadaabka dhexdiisa mushtarikuun kuwii shuraaka ku ah weeye shuraakay ku yihiin cadaabkay qaybsanayaan mid waliba intuu dembigiisu leekaabuu helaya allah wuxu uhi subxaanahu watacaala inaa anaguna ilaahay baa isweyneynay kadaalika sidaanu kuwaa u gallay ay kamaa facalnaa bihaula innaa annaguna kadalika sidaas oo kale sidaanu kuwaa u ciqaabnay ayaa nafcalu aanu ku samayn doonaa bilmujrimiin kuwa dembifalayaasha ah ijraamku waa kufri bilmujrimiin kuwa dembifalayaasha ee mushrikiinta ah sidaasaanu u geli maxay ku muteen ah, maaragtay kuwa mujrimiinta ahi bal sababta eeg inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila haddii lagu yidhaahdo idaa qiila marka lagu yidhaahdo ayaga marka lagu yidhaahdo laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaane yastakbiruun kuwii kibro ayay ahaayeen waa khabarka kaanaday jumladu dhacday innahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga laa ilaaha mid ay cibaadadiisu xaq tahay ma joogo ila allahu alla mooyaane yastakbiruun ay mustakbiriina kuwa santaaga ayay ahaayeenoo ilaahay cibaadadiisa diida wayaquuluuna kuwii yidhaahda bay ahaayeen yastakbiruuna wayaquuluuna kuwii yidhaahda bay ahaayeen ainnaa annagu lataarikuu aalihatinaa way sii baafaysan yihiin ainnaa annagu miyaanu nahay la taarikuu aalihatinaa ilaahyada yada kuwii uga tegaya lishaacir mid gabayaaya daraadii miyaanu uga tegaynaa shaacirkaasoo majnuun waalan a annagu miyaanu nahay lataarikuu aalihatinaa ilaahyadayada kuwii uga tegaaya miyaanu nahay lishaacir mid gabya dartii miyaanu uga tegaynaa shaacirkaasoo majnuun waalan bal maaha aha siday yidhaahdeen rasuulka ilaahay shaacir waaranna maaha ee jaa'a wuxuu la yimi rasuulku bilxaqa xaq buu la yimi baa ilaahay subxaana wa tacaala xaq buu la yimi wasaddaqa waanu u xaqiijiyey xaqa ay la yimaadeen almursaliin rusushii alla dirayna subxaanahu wa tacaala farayntii iyo waxyigu alla u soo dhiibay waa uu u xaqiijiyey markaa nimankani waxay diidanaayeen kelmaddan macnaheeda ayay diidanaayeen allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala isagoo ilaahay la hadlaya dadka kuwa dee gaalnimada iyo xumaanta la yimi innakum idinku ladaa'iqu lcadaabi waad isku xidhaysaa mudaaf iyo mudaaf ilayh weeye inakum idinku ladaa'iqu lcadaabi cadaabka kuwii dhadhamin baa tihiin ladaa'iqu lcadaab cadaabka kuwii dhadhamin baa tihiin cadaabka alariim ay almu'lim wa xanuujiya wamaa tujzawna laydinkuna abaalmarin maayo ilaa maa kii mooyaane kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeya camalkaad samayn jirteen abaalkiisa ayuunbaa laydinku abaalmarin ilaa cibaad allah ilaa laakina ha yeeshe e cibaad allahi ilaahay addoommadiisa almukhlasiina la doortay amba almukhlisiina ismu faacil akir islaamku sawaa bigto ilaahay cibaadada u badax tiray kuwaasi way badbaadi doonaan ulaaika ilaa laakine laakinna ha yeeshee cibaad allah ilaahay addoommadiisa almukhlisiin amba almukhlasiina la doortay kuwaasi way badbaadi ulaa'ika kuwa addoommada ilaaha yihi lahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday risqun risiq bay leeyihiin risqigaasoo macluum la yaqaano waa janno ayay leeyihin fawaajihu bay leeyihin shabajal fawaajihu waxay ku nicmaystaan ay ku barwaaqaysaan bay leeyihin amaba huwa huwa risqu fawaajihu weeye marka mubtada khabar mubtadihiisu xasban yahay u laqbeen walxaal bay leeyihiin risqigaasi hum ayagu mukramuun kuwa la maamuusi ay yihiin walxaal hum ayagu mukramuuna kuwa la sharfi doono ay yihiin amba la maamuusi doono fii jannaati nnaciim naciima jannaadkeeda lagu maamuusi doono ama khabar ka dhigoo fii jannaati nnaciim naciimo jannaadkeeda ayay ku sugnaadeen hum ayagu mukramuuna kuwa la maamuusi weeye fii jannaati naciim naciimo jannaadkeeda kuwii ku sugnaaday weeye calaa surur sariira korkood kuwii ku sugan weeye mutaqaabiliin xaal ay yihiin kuwo iska soo isqaabilsan oo aan dhabarka isu jeedinaynin oo maaragtay laabtooda wax xumaan iyo wax iqdiga isugu jira aanu jirin mutaqaabiliin xaal ay yihiin kuwo iswada qaabilsan oo aan isnecbayn ma arkaysa yudaafu waxaa lala mara yudaafu waxaa lala mari calayhim korkooda bika'sin weel bika'sin sharaab amba weel waa sharaab dee xalaalah oo kamrigan adduunyadee xaaraanta aan ahayn mid xalaalah oo aan ah iyo madaxanuun iyo matag midnaba aan lahayn yudaafu waxaa nala wareegi lala mari calayhim korkooda bika'sin weel weelkaasoo min maciin biyo socda xaggooda ka ahaaday min maciini sharaab muuqda shaay ah maciin waxaa la yidhaahdaa waa webi qulqulaya min maciinin biyo socda amba sharaab socda xaggii ka ahaaday macnaa waa khamriga aakhiro ah, yaalla amba jannada yaalla sharaab ah oo aan noocaana lahayn shariga waxay wadaagaan un magaca shaadkiga ka sifan sharaabkaasoo baydaa mid cab ah tucab ah faanis ka dhig tucab ah sharaabkaasoo laddah macaan ladda amba macaanu saaxiiba daata ladda ayay odhan kartaa amba sharaabkaasoo ladda macaan lishaarimiina kuwa cabayana u macaan sharaabkaasoo ka sifay laa fiihaa ayada dhexdeeda aanu ku sugnaanin awlun dawaqaan awl macnaha waa lunsanaan amba baadinimo amba halaagba aanu ku sugnaanin ayaa la yidhaahdaa oo macnaha way ku fasireen oo qawlku waa lunsanaantaas sharaabkaas oo laa fiihaa ayada aanu ku sugnaanin awlun macnaha lunsanaani aanay ku sugnaanin oo walaa hum ayana aanay ahaan doonin canhaa ay bisababihaa ayada sababteeda sharaabkaa sababtiisa yunzafuun kuwa ku sifaama ficilkani isagoo ku binaysan majhuul ayaa xagga macnaha wuxuu ka yahay macluum yunzafuun kuwa lagu sifaamiyaha odhani yunzafuun kuwa ku sifaama oo yufracun bay la macno tahay amba yujannu oo kale afcaal badan ayaa jira oo xagga binaha wasanka marka la eego sida majhuulka usan ku dhisan xagga macnahana macluumka ah walaa hum mana ahaan doonaan canhaa ay bisababihaa yunfaquuna kuwa ku wareera amaba ku sikraama sharaabaa lagu sikraamaynin weeye markaa culimadu waxay leeyihiin alqawlu waxa la yidhaahdaa waa qofka hoos islaamay oo caqligu tegay waxaa kaloo qabrigan adduunyada waxaa lagu yaqaanaa ninkii caba ayaa malaha oge madax xanuun iyo calool xanuun intaba way yeelataa ma arkaysaa marka allah wuxuu leeyahy subxaana watacaala culamada qaarkood waxay laa fiiha ayada kuma sugna qawlun calool xanuun ma arkaysaa qaarkood waxay leeyahay madax xanuun ma arkaysaa qaarkood waxay leeyahin waa nafow xanuun qaar waa calool xanuun mawtaan bacaqligaba lama tagto manaha kuwa ay ku wareeraan ay ku sikraami doonaan ma arkaysaa intaa waa lagu fasiray waayo waxay leeyihin culimadu khamriga adduunyadu afar xaaladood buu leeyahay xaalaadku leeya waxa weeye asaq qofku inuu sikraamo madax xanuunu yeesho matag iyo kaadi badan ayuu yeelanaya intaba ka sanada yaallaa midkoodna malaha allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wa cindahum sharaabkii bay cabayaan wa cindahum agtooda waxaa ku sugan culimada qaar raajixay baa jira inuu cawlxanuka yahay olku wala maaragtay yunsafuun kumana siklaamayaan oo caqligoodu tegi maayo allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wa cindahum agtooda waxaa ku sugan oo intaa sharaabka ay cabayaan halkan ku sugaya kaasiraatu darfi indhahooda kuwa koobay oo macnaa ninkooda uun ku koobay oo yani ninkeeda mooye nin kale ay eegayso da ay u hanqaltaagaysaa ma jiro wa cindahum agtooda waxaa ku sugan kaasiraatu darfi indhahooda kuwa gaabiyey oo ku gaabiyey ninka qaba un cafiifaatun laa yandurna ilaa gayri aswaajihinna kuwaasoo ciinan indha qurux badan ciin indha qurux badan culimada qaarkood waxay idhahdaan ciin indha waaweyn ibnu kasiir oo kale wuxuu leeyahay xisaan acyun waa najlaa cayna marka waa qurux badan yihiin ma arkaysaa kuwa qurux badan baa ku sugan raggalooda mooyaane cid kale ay eegayaana aanay jirin kaannahunna waxaabad moodaa haweenkan baydun beed baad moodaa beed gorayo ayaad moodaa beedkaasoo maknuun la ilaariyey waxay leeyihiin midabka beedka waxaa ugu qurux badan midabka goray beedka gorayada oo way ilaalisaa dabaysha iyo dagilaansa marka haddaan wax fiana ma aha waxoogaa wuxuu xigaa midab dambariya ayuu xaggiisa xigaa kaannahunna waxaabad moodaa baydun bayd gorayo ayaad moodaa baydkaasoo maknuun la ilaaliyey la ilaaliyey ayaad moodaa waa bayaadu lbaydi ayay culimada qaarkood ay leeyihiin culimada qaarkood marka la dhigo oo kale ayay ku fasireen macnaha adigu duulkaasi yaab kale ayaa raggaas halkaa ku sugaya fa aqbala ahlujanna haweeneyda ahlujannaynayana way helaysaa oo waxay gudagelayaan dee maa tashtahi anfus iyaduna waxay doontay helaysaa mug hadday nin lahaydna odaygeedu meesha la galayna way hagaagi hadday idan shadada ku dhimatada imaan lahaydna mid bay helaysaa ay doonto mog mid wanaagsan baa ilaahay ku xidhay ama guur la'a fa aqbala waa uu qaabilay ba alay subxaana watacaala bacduhum ba calaa bacdin barka kale ayuu qaabilay yatasaaluun xaalay suuraysanaya ayagoo isweydiinaya bal iyo halka nicmada tahay yatasaaluun xaalay isweydiinayaan suuraysanaya qaala markaa wuxuu yidhi qorayshigii baa bilaabmay qaa'ilun mid hadlay qaa'il mid hadlay wuxuu yidhi oo minhum ahlujannaha ka mid ahaa inii aniga kaana lii waxaa ii ahaa niman yahow qariinu saaxiib inii aniga waa maqulul qawlki jumlada kaana lii waxa ii ahaa adduunyadii markaan joogay qariin saaxiib ayaa ii ahaa oo saaxiib baan lahaan jiray saaxiibkaasoo yaquulu yidhaahdo igu yidhaahda a inaka adigu la min almusaddiqiin warniyow ma kuwa rumaysan baad ka mid tahay la min almusaddiqiina ma kuwa rumaysan baad ka mid tahay a idaa mitnaa markaanu dhimanno oo wakunnaa aynu noqonno turaaba ciidiya iyo wa cidaamaa lafo ainnaa in ainnaa inagu lamadiinuuna ay lamajsiyuun ma kuwa la abaal marin doona baynu nahay oo layna soo celin doono sidaasuu igu odhan jiray buu yidhi ma arkaysaa qaala wuxuu yidhi markaa kii ahlujannaha hal antum waar nimayahow ma tihiin muddalicuun kuwii ila soo eegi ninka hal antum ma tihiin muddalicuuna kuwii eegi doona ee ninkaaba ila soo eegi halkuu ku jiro way is arkayaan marka ahlujannuhu iyo ahlunaarku waana ismaqlayaan fadalaca markaa kii ahlujanna ah wuxuu eegay naarkii fadalaca wuu eegay saaxiibkiisii buu qoraansaday fara'aa wuu arkay kii ahlujanno ahaa hu kii adduunyada kula hu kii adduunyada kula saaxiibka ah wuxuu ku arkay fii sawaa'i ljaxiim jaxiimo dartamaheeda sawaa wasafkaa loo jeeda fii sawaa'i ljaxiim jaxiimo dartamaheeda ayuu ku arkay qaala wuxuu yidhi intuuanan la tiigsaday tallaahi alla ayaan ku dhaartaye in kadta waxaad ku dhowaatay amaad sigtay laturdiin inaad ihalaagto amba aad naarta igu tuurto waa shawinta laturdiin macnaa inaad naarta igu tuurto amba aad ihalaagto ood igu shalwisaad ku dhowaatay walowlaa haddaanay ahaanin nicmatu rabbii rabbigay nicmadiisu islaamnimo igu nicmeeyey nicmatu rabbii rabbigay nicmadiisu haddaanay ahaanin islaamnimo igu nicmeeyo xaqa i waafajiyey taasi haddaanay ahaankaasaa la kuntu waxaan ahaan lahaa min almuxdariin kuwa naarta la sheeno min almuxdariina kuwa naarta la sheenay mid a ah. markaasuu haddana ehlujamihiisii iskaga jeestay farxad daraaddeed afamaa naxnu manihin miyaa buud bimayitiina kuwa dhiman doona oo malaha dhimanba mayno afamaa naxnu man miyaa bimayitiina kuwii dhiman doona إلا mawtatanaa dhimashadeeni aluulaa hora mooyaane manaan dhimasho dambaba arki mayno wamaa naxnu mana nihin bimucadabiina kuwa la cadaabi doono ina haadaa kaasi lahuwa isagunba alfawzu liibaanid ah alcadiimu wey limili haadaa abaalmarintaas oo kale limili haadaa kaa mid la mida ha sameeyaan alcaamiluuna ey falyacmal ha sameeyaan limili aadaakaas oo kale falyacmal ilcaamiluun kuwa camal falaya casharkaas oo kale haw camal fala kadaalika makaas ayaa khayr ku wanaag badan nusula xagga martigelinta waa kaa jannada khayryada waa jaanibka kafarada marka laga eega qayba naarkuma jiro dalika ma abaalmarinta noocaasa ee cabidda iyo haweenka iyo nicmadaba leh ayaa khayr ku wanaag badan nusula xagga martigelinta iyo diyaafada nakaasea ku wanaagsan ama mase ma wanaagsan shajaratu zaquum mid lagu margado geedkiisa azaquum oo shay karaaho cirqi lagu liqo weeye ah, ama mase shajaratu zaquum zaquuma ka lagu marganayo dirqiga lagu liqo majeedkiisa ayaa khayr badan waa lasii garanaya innaa anagu jacalnaa waxaanu ka yeelnay haa jeedaas fitna fitno ayaanu uga dhignay lizaalimiina kuwa dhaalimiinta ay ku fitnoodaan oo marka laga hadlaa yidhahdo ma suurtagal baan dhexdeeda inuu geed ka baxo innaa anagu jacalnaa waxaanu ka yeelnay haa geedka fitna ayaanu ka dhignay lizaalimiina ayaan uga dhignay kuwa kufaarta inay tafiraan ay qalbigooda caqligooda uu qaadan waayo inahaa iyadu waa geedda shajara waa geed shajaradaasoo takruju ka baxda fii asli ljaxiim jaxiime gunteeda fii asli ljaxiim jaxiime gunteeda ka baxda balcuhaa midhaheeduna balcuhaa alhaa caaidana shajara samcuhaa midaheedana kaannahu waxaabad moodaa ru'uusu shayaadiini shayaadiinta madaxyadooda madax shaydaan baad eragtay waxaad u haysataa madaxa shaydaanku wax silan inuu yahay soo maaha marka waa noocaas oo kale kaanahunna waxaabad moodaa midhaheeda ru'uusu shayaadiin shayaadiinta madaxyadooda ayaabad moodaayo madaxyo shaydaan bay leedahay ma arkaysaa shayaadiinta culamada qaar aneeso ku fasirayo way jiraane rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala fa inahum ayagu laaakiluuna kuwii cuni weeye laaakiluuna kuwii ka cuni weeye minhaa ay min shajara geedaa xaggeeday wax ka cuni doonaan famaaliuuna kuwii ka buuxin doona weeye ismu faacil weeye famaaliuuna kuwii ka buuxin doona weeye minhaa geedkaa xaggiisa albudun caloosha calooshana way ka buujin doonaa uma dabadeed amba umadan bimacnaa waaw uma ina lahum dabadeed waxaa u sugnaaday calayhaa geedkaa korkiisa waxaa ugu sugnaaday lashawbaa balax waxa laysku daray lashawbaa balax baa u sugnaaday balaxaasoo min xamiim biyo kulul xaggooda ka ahaday marka waxaana laysku darayaa saquumkii iyo biyahan kulul baa laysugu barxaya uma ina lahum waxaa u sugnaaday markay caloosha ka buuxiyaan dabadeed calayhaa ay cala shajara geedkaa dushiisa waxaa ugu sugnaaday la shawbaa farax min xamiin biyo kulul ah uma ina marjicahum uma ina marjicahum dabadeed noqodkoodu halkay u noqonayaan la ila aljaxiim jaxiime xaggeeda weeye oo meeshaanay wax kusii sii cabayeen meel shaqiimo ka baxsanba marka intan cunaan bayanaya markaasi haddana halkan mudanaya ma arkaysa marka waxyaaba la iskugu dardaraya uma ina maradahum bacda hada alfasli naartan ayay gelayaan bay leeyihiin mufasiriin oo waa xaalaadka qaarkood bay marayaan halkan oo kale oo ay iskaga dabqaadayan yabuufuuna baynaha wa bayna xamiimin aani allah wuxuuli subxaanahu watacaala la ila ljaxiim bay geli doonaan alqow waxay heleen aabaa'ahum aabbayaashood daalliina ayaga oo lunsanun bay la kulmeen fain inahum ayagu alqow waxay la kulmeen aabaa'ahum aabbayaashood daalliina ayaga lunsan lunsan sawxulkadhig oo fahum ayagana calaa aafaarihim ay calaa aahaari alaabaa'i aabbayaashood raadadkoodii ayaa yuhraacuun ay ku degdegeen se majhuul buu u yahay laakiin waa macluum yuhraacuun ayuunbay ku degdegeen ayay ku degdegeenoo ay ku qarqareen waxaa la yidhahdaa masalan qofku isagoo masalan markaad xamootada dhaqato inaad doonato meelaad dab leh oo aada maaragtay kaga diirsato dhaxalsan macnaa waxay u degdegeen oo kufriga badhom ayagu calaa aafaarin aabbayaashood raadadkoodii dushiisa ayaa yuhracuun ay ku degdegeen oo kaasay u dhaqsadeen masalan waxaa la yidhahdaa waa harwalada oo kale kaasay u gucleeyeen wey yuhracuun kaas ayay u gucleeyeen oo u yaaceen wallahi laqad dalla wuu lumay qablahum ayaga hortood waxaa lumay ashfarulwaliin sabiicowgii hore badankooda ayaa lumay walaqad arsalnaa ay walaqad bacatnaa arsaladani weeye maanta walaqad arsalnaa ay walaqad bacatnaa waxaanu ka soo saaray fiihim ayaga dhexdooda mundiriin kuwa u diga amba walaqad arsalnaa waxaanu diray fiihim ilayhim waxaanu u diray mundiriin kuwa u diga baanu u markaasay beeniyeen dabadeed waynu halaagnay ee fandur bal eeg kayfa kaana siday noqotay caaqibatu lmundariin kuwii loo digay eh mundariin daalka kodowbaa saara waa mafcuul weeye caaqibatu lmundariin kuwii loo digay xidibtoodu bal siday noqotay eeg waanu halaagnay baa laleeyihi ilaa laakine cibaad allahi ilaahay addoommadiisa almukhlasiina la doortay kuwaasi way badbaadi wallahi laqad naadaana waxaa noo dhawaaqay nuux baa noo dhawaaqay markaasaanu baryadii sii aqballay fala nicma waxaa wanaagsanaaday almujiibuun kuwii u jawaabay nuux ee baryadiisa aqbalay macnaha naxnu annaga weeyaane fala nicma waxaa wanaagsanaaday almujiibuun kuwii baryada nuux aqbalay allah baa isweyneeyey wanajayna waanu badbaadinay hu nuux iyo wa ahlahu ehelkiisiiba waxaanu ka badbaadinay min alkarbi dhibaatadii baanu ka badbaadinay alcadiimi weynay wajacalnaa waxaanu ka dhignay duriyatahu ubadkiisiiba waxaanu ka yeelnay humul baaqiina kuwii haray oo intii doonida u raacday ayaanu u baaqi yeelnay mufasiriinta qaar baa waxay leeyihiin xataa dadkii mu'miniinta ah ee doonida la raacay kadib markii doonida laga degay ayay madheen markaa dadka haray waxay noqdeen uun intii nuux ku afirsanaysay sidaa darteed baa la yidhaahdaa waa aabihii labaad ee ibnu aadamka aba bani aadamka wa taraknaa waxaanu ugaga tagnay calayhi ay calaa nuux nuux waxaanu ugaga tagnay fi laakhiriina ummadaha dambana salaamun waa xikaaya wax laydhaha baa lagu rafciyey salaamun salaami calaa nuuxin nuux korkiisa ha ahaato fi lcaalamiin caalamaynta dhexdooda taasaanu uga qaynay amba waxaa tidhaahdaa wa taraknaa waxaanu uga qaynay calayhi calaa nuux fi laakhiriina ummadaha dambe sanaan xasanaa muxuulka qadar sanaan xasanaa ammaan wanaagsan baanu ugaga qaynay salaamun salaami calaa nuux nuux korkiisa ha ahaato fi lcaalamiin caalamka dhexdiisa ha ugu sugnaato caalamka dhexdiisa mid ku badbaada oo ilaahay khalqiga isagoo ku dhex sugan badbaado ku hela xannooda weeye macnahaasi way ku fasireen culimadu culimada qaarkood waxay leeyiin salaamu calaa nuux fi lcaalamiin wa mufassiru lima abqa mufasirun lima abqa calayhi min adikri ljamiil markaa waxaad odhanaysaa waxaa lagu rafciyey waa xikaaya weeye ina anagu kadalika sida aanu u badbaadinay una sharafnay nabiyullaahi nuux ayaa najzi aanu abaal marin doonaa almuxsiniina kuwa samafala inahu nuux min cibaadina addoommadayada ayuu ka mid ahaa almu'miniina mu'miniinta ah uma dabadeed ogaraqnaa waanu hafinnay amba qarqinnay alaakhariina kuwii kale aakar imishaada ku dhaban maogtahay kuwii horena alaakhiriina bay ahayd kuwa dambe weey kuwaasi alaakhariin kuwii kale weeye macnaheedu marka aakar waa mid kale iyo aakhirka dambe way kala duwan yihin mid kale iyo mid dambe alaakhariin kuwii dambe kuwii kale ayaanu qarqinay kuwa dambaanu qarqinay haddii la yidhaahdo addumaada baad joogteen soo maaha mishadaa kuleetilahay allah wuxuuri subxaana wa tacaala waina min shiicatihi ay waina min shiicati nuux nuux kooxdiisa waxaa ka mid ahaa amba waina min shiicatihi nuux kuwa shabaha waxaa ka mid ahaa la ibraahiima ibraahim baa ka mid ahaa ay min ahli diinihi calaa minhaajihi wa sunnatihi mufasiriinta qaarkood ay ku fasireen waxaa la dariiqa ahaa la ibraahiima ay waina ibraahiima min shiicatihi nuux kooxdiisa ayuu kamid ahaa eelaha ah qiila iyo rasuulilaahi buu ahaa ay lamida olma udkur xus id waayi jaaa uu yimi maaragtay ibraahim uu ula yimi rabbahu rabbigii uu ula yimi oo markuu rabbiguuso noqday jaaa uu la yimi ibraahim rabbahu rabbigii uu ula yimi biqalbin uu ula yimi qalbigaasoo saliim fayow badbaaday ma alqalbu saliim culamada qaarkood waxay leeyihin laa ilaha ila allah culimada qaarkood waxay leeyihin alqalbu saliim waa inaad ogaato ana allaha xaq wa saacata aatiyatu laa rayba fiiha wa allaha yabcatu man fi lqubuur culamada qaarkood saliimun min ashirki waa caraqaymaa qalbi ka badbaaday gaalnimo waxa la yidhaahdo uskur id waagii balxus qaala wuu yidhi ibraahim liabiihi aabihii uu ku yidhi iyo wa qoladiisii maadaa tacbuduun maadaa maxaybaa tacbuduuna aad caabudaysaa maxaad caabudaysaa aifkan aalihatan duuna allahi turiiduun waxaynu saari doonaa saddex tarkiib oo kala duwan aturiiduuna ma waxaad doonaysaan aalihatan ma ilaahyo ayaad doonaysaan ifka been daraaddeed ay lilifki markaa mafcuul lah waxa aturiiduuna hamsaa soo qaado aturiiduuna ma waxaad doonaysaan aalihatan ma ilaahyo ayaad doonaysaan duuna allahi alla sokadi iska ay liliski been abuurasho daraaddeed miyaad u doonaysaan ama aturiiduuna ma waxaad doonaysaan ifka been la samaysan miyaad doonaysaan ka bedel aalihatan ma ilaahyo ayaad doonaysaan duuna allah amba dheh aturiiduuna ma waxaad doonaysaan aalihatan ma ilaahyo ayaad doonaysaan ifkaa xaala kawnikum aafikiin xaalatiin kuwa been sheegaya miyaad ilaahya doonaysaan ilaahyadaasoo duun allahi ah intaas baynu isu saari famaa maxay buu yahay maadu waa istifhaam ibtidaayaa wey famaa maxay buu yahay dannukum manihiinu birabbi alcaalamiin caalamka rabbiga aad ka malaysanaysaan ilaahay maxaad ka filanaysaan famaa maxay buu yahay dannukum malihiino birabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa aad ka filanaysaan maxaad ilaahay ka malaysanaysaan weeye fanadara wuxuu eegay nadara mar buu eegay waa nasaru nara la ydhahdaa fanadara wuxuu eegay nadara eegid fi nujuum xidigaha ayuu eegay siduu wax ka arkay iskaga dhigay faqaala wuxuu yidhi innii anigu saqiim kii buka ayaan ahay waan bukaa marka fatawallow way ka jeesteen canhu ay cani raa'iba mudbiriin xalayii kuwa dhabarkeedii way iskaga tegeen malana raaciyo mala u kaxaysaan wuxuun bay doonayeen ay maxaa dhacay markaa faraara wuxuu ula kacay amba ula baydhay ilaa aalihatihim faraaga wuxuu u leexday ilaa aalihatihim ilaahyadoodiibuu u bayray oo ilaahyadana cunto iyo balaayada dulligeed ma og tahay faqaala wuxuu yihi alaa ta'kula miyaydaan cunaynin war waxaanad haysataan miyaydaan cunayn alaa ta'kuluun beentana ilaahay dartiibuu u sheegayo oh, saddexda beenodu ilaahay dartii u sheego mid ka mida weeye talabaadna waxay ahayd tuu maaragtay markayna ilaahyada iyadiyaa jajabiye kulahaa facaaluhu kabiiruhum haada bal facalahu kabiiruhum haada ta saddexaadna waxa ayd markuu haweenayduu qabay uu ninkii boqorka ahaa ee ragga naaga ka qaadi jiray uu ku yidhi waa walaashay intuba waa iska wada xaqiiqiyateen maaha qalbigaa ka cunaa waa ibal qalbi can min cibaadatikum bay ku awileene aye maxaa waxba cuna laadiin ma lakum maxaa idin sugnaaday ma dhagax ma hadlaya ma lakum maxaa idin sugnaaday oo laa tanbiquuna aydaanu hadlaynin ma lakum maxayga sugnaaday laa tanbiquuna xaalaanidan hadlaynin falaaqa wuxuu ula baydhay wuxuu leexday calayhim korkooda yadribhum isagoo garaacaya darban garaacid yadribhum isagoo garaacaya darban garaacid bilyamiini mirjka ku garaacaya si xoogan buu garaacay sawru garaa faaqbaluu way soo qaabileen way ku soo noqdeen ilaahii ilaahay ibraahima bay ku soo noqdeen yasifuun xaalay degdegayaan yasifuuna xaalay degdegayaan war baa gaaray waxaa iska dhici karta kuwanu leeyahay maaragtay miyadaan cunaynba qaar meesha ilaalinayayba inay yihiinna waa iska dhici karaysaa allah wuxu uhi subxaanahu watacaala qaala wuxuu yihi ibraahim atacbuduuna ma waxaad caabudaysaan ma ma waxbaad caabudaysaan tanxituuna idinku aad qorteen qoridda kii fartooda ma jeedne dhagaxaa la qoraa geedkaa la qoraa naxti baa la ydhahdaa fatacbuduna qaala wuxuu aa tacbuduuna ma waxaad caabudaysaan maa ma waxbaad caabudaysaan asnaam tancisuuna idinku aad samaynaysaan aad qorteen aad qoraysaan walxaal miyaad caabudaysaan kuwan allahu alle khalaqakum idinka uu idin abuuray iyo wamaa tacmaluuna ay wa idinka iyo camalkiinaba oo maada maseriye laga dhigo khalaqakum wa camalakum mutasiladu way diidi doonaane isagoo ku rabta badanki doontaa samakhshari kitaabkii fakashaafka wallahu alla khalaqakum walxaal miyaad raaxbadaysaan kuwan allahu alla khalaqakum idin abuuray iyo wamaa maladi mawsuulna ka dhig iyo wamaa maladi midka tacmaluuna aada samaynayo maladi midka tacmaluunahu wa kida alqowlayni mutalaasim wاlأwl adharu lima rawaahu الbukhaariyu can xudayfata radia allahu canhu ina allaha yasmacu kuna saanicin wa suncatihi ilahay adigiyo camalkaagu isaga idin abuuray qaaluu waxay yidhaahdeen kasbun min alcibaadi weeye camal qaaluu waxay yidhaahdeen bukhaarina waad ku garanaysaa kitaabkan baaba ku leeyahy khalqul afcaal cibaad la yidhahdo ma ogtahay asbaadu haddaanay jirin waxay iska jiri karta muctaqadaadkii sharciga baanadu inuu iska jiri karo mti oo maanta haddii ninkuntrs soo taago uu um naqdiyo ana ihahdo aljahmiya naqdi aljahmiya isla wa waliba kugu khatarsanaayo hore hadduu is naqdi waxaa dhici karaysa dadku inay fahmiba waayaan wax jahmiya la yidhaahdo oo ciidna ku odhan maysa anigaa jahmi ah la ma og laakiin waxaa dhici karaysaa muctaqadkoodii oo yaalla inaad aragto halkay derbiga dhinaciisa ayuu tagnaan karaa aba masaajka joogi karaa oo maala qof haddaad u timaadoo tidhaahdo ayna allah ilaahay xagguu jiraa waxaa suuroodaynu ku yidhahdo ilaahay meel walba wuu jooga hadalka muctamarkaasaqidatinuway jahmiya weeye ilaa ilaahay data laf ahaantiisu inay meel walba joogto waa fasaad meel walba ilahay baa ku jira la yidhahdo laakiin hadduu ujeedo ilaahay meel walba uu joogaa cilmi iyo ogaal iyo awood hadduu ujeedo waa sax marka asmaadii baa maqan waa og marka waa inaad barato marka muctasadka jahmiyada markaad taqaano ayaa cidda la timinaa sheegi karay laakiin aqwaasha ahlulcilmiga ay ka yidhaahdeen ahlulahwaay masalan eh, sida alqadariyat lula oo kale ibnu cumar oo kale markuu tabaru'ayo timan liman yatabara cid ka tabaru'aya waayo uu leeyahay allahuma anigu waxaan u sheegtaa nimankaan beri ka ahay oo qullatu qadariya marka ahlulcilmigu waxyaalaha sheegay ka tabaru'ayen markaad jiro weydo oo dadka qaarkood aan muctaqadkoodii ba aan aqoonin ambaba aan haysanin ba ha tiraahdo masalan kuur bay lamid yihiin ayaa mushkila iyada laftigeeda waa nooc kale wy marka qofka muslimkii waa inuu ogaado inay muctaqadaad baqaaya bay iska jira aad bay u badan yihiin allah wuxuu yihi subxana watacaala wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun qaalo waxay yidhahdeen ubnu dhisa bay yidhahdeen nahu aydi ibraahim ibraahim dadkii u dhisa weeyaan ad ismo moofa la dhisaya waa moof waa si lagu dubi lahaa nebi ibraahim qaale waxaa uguma dhisanahu isaga dartii bunyaana dhisme fa alquu ku tuurahu dhismahaasi ku rida fi ljaxiim mudaafay tahay maaragtay fi macnaa dabka ku jira dhismaha fi ljaxiim jaxiim ku tuura dabka faaraaduu waxay la dooneen bihi ay biibraahiima kaydaa shirqood iyo dhagrid wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay alsfaliina kuwii hoos maray hoos noqday ilaahay baa baabiyey fajacalnaahum ayaga waxaanu ka yeelnay alasfaliin kuwa hoos maray oo dhulka gale baanu ka dhignay kuwa hooseeya ayaa ilahay yihi subxaana watacaala ilahay baa ka badbaadiye cod kale kamay badbaadiye alla wuxu uhi subxaana watacaala qaala wuxuu yihi ibraahim inii anigu zaahib kii u kicibaanahay ilaa rabbi rabbi xaggiisa aan ukici rabbi aku amra inaan ukici timo sayahdiin alla wuu i hanuunin doonaa sayahdiin rabbi baa i hanuunin ee rabbi rabbigayow hablii iyaga iyagu caabudaya buu ka tegay hablii ilaahayow isi waladan isi waladkaasoo min asaalixiina saalixiinta ka mida fabasharna waxaanu ugu bishaaraynay hu ibraahim bihulaam inan baanu ugu bishaaraynay inankaasoo xaliim dulqaad badan xaliim xaggeeda maxaynu ka fahmaynaa xaliimkaa lagu sifeeye waxaynu ka fahmi doonaa inuu cumri dheeraan doono waayo ilmaha yarinta caruurta iyo lama yidhahdo dulqaad badan yahay markuu koro ayaa la ogaanaya inuu dul leeyahay aanaa dulqaad lahayn xaliima dulqaad badan waa nabiy llahi ismaaciil asbaxu aqwaal aqwaalba falama marki balaga uu gaaray inankii macahu sacya aabihii inuu raaco isku mar socodkii may gaadhin macahu sacya yani markuu weynaaday wey oo aabihii uu raacay faishaba wartaxal falamaa balaga markuu gaaray macahu sacya aabbihii markuu raacay macahu sacyi la socdo aabbihii la socdo markuu gaaray ibrahim maaragtay inankii qaala wuxuu yidhi ibraahim yaa bunaya inankayga yarow innii anigu araa waxaan ku arkay fi lmanaami riyo waxaan ku arkay annii anigoo adbaxuka ku gowracaya anii anigu adbaxuka ku gowracaya baan ku arkay fandur eeg hadna maadaa tara waa min ara'yi maadaa tara waxay kula tahay bal adiguna eeg fandur eeg oo ka fakar maadaa tara waxay kula tahay bal eeg qaala wuxuu yidhi yaa abati aabbahayow ifcal sameex maa tu'maru waxa lagu amrayo ilaa ruya ambiyaai waa waxy ambiyada riyadooda waxy wey faifcal samee maa soo mar dadka niyadooda ayada noceeqaysansan kolkiina xadiisu nafsi la yidhaahdaa mararka qaarkoodna la yidhaahdaa imanaam ay noqotaa mararka qaarkoodna salaax buu ku cayaaraya baa iska noqotaa qofka mog adaabu kudhigatayado madaxa lagu saragam watalaacu shaydaaniga awel maaha riyo kol kale lama yidhahdo awela watalaacu waayo maxaa ku aragtayba ade ay aniga waati rasuulku weydiiya xadiiska muslimka ku jiray ninkii madaxka yooday qofka laga talay dabeedna madaxaygii cararay waana riyaday buu yii oo dee labadii indood umarsiaa raacayne maxaad ku arkaysa bui madaxsalaamsheeka allah wuxuu subxaana watacaala fandum maada qaala yaa rabbi ifcal same maa tuumad waxa lagu amrayo fatajidunii anigana waad i heli in shaa allah alle hadduu doono subxaana watacaala min asaabiriin kuwa sabray mid ka midaani waa saabir aniga oo min asaabiriin markaa way hoggaansamayaan falamaa markii aslamaa ay hoggaansameen ee ilaahay ay u hoggaansameen oo watalla uu legday ibraahiim amba watalla uu jiifiyey hu inankii uu u legday biljamiini dhinaca dhinaca markuu u dhigay jaazaynaahu jawaabta lamaada qadar jaazaynaahu waanu abaalmarinay amba dahara sabruhumaa waa muuqday culimmada kuufiyiinta qaarkood waxay leeyihin wowgan ayaa sila ah markaa jawaabtuba naadaynaahu bay noqonaysaayo falama aslama wowga maaragtay marku ay hogaansameen ama markii alle oo uu legday ibraahim hu uu u legday liljabiini dhinacasi uu bireeyo wanaadaynaahu ay naadaynaahu wowga ka tegaysaa naadaynaahu waanu u yeedhnay maxaanu nidhi ibrahim aayaddan waman aayaati sifaat alnida waa qown inuu ilaahay kalaam leeyahay subxaana watacaala bay u tahay ay yaa ibraahim qad sadaqta waad xaqiijisay alru'yaa inankana sii daawo ina nagu kadalika sidaa aanu ku abaalmarinay ibraahim iyo inankiisa ayaana si u abaalmarin doonaa almuxsiniin ina haada kaasi riyada ibraahim la tusay lahuwa isagu albalaau ay alibtilaau imtixaan buu ahaa almubiinu cad wafadaynaa waxaanu ku furannay hu inankii bidibxin ay bimadbuuxin mid la gowraco waa ficil bimacnaa mafcuul weeye bidibxin mid la gowraco ayaanu ku furannay kaasoo cadiimin weyn wataraknaa waxaanu ugaga tagnay calaa ibraahima fi laakhiriina ummadaha dambe salaamun calaa ibraahim ayaanu ugaga tagin xikaaya ka dhigsan ama sanaan xasana salaamun salaam cala ibraahima korkiisa ahaa kadalika sidaasaan nagtuu abaalmarin doonaa almuxsiniin inahu ibraahim min cibaadina addoommada yada ayuu kamid yahay almu'miniin wabasharna markaa masaladan culimadu laba qowl bay geliyaan oo dabixani ismaaciil ba mise waa isxaaq dalaalat lqur'aan marka la eego dalaalat lqur'aan waa ismaaciil weeye waayo masalan qisadaas isxaaq waa tan soo socota ma arkaysa wabasharnaahu biisxaaqa nabiya qur-aankuna takraar noocaas oo kale ama kuma badna masalada haddii taakiid iyo taasiis laysku qabtana taasiiskaa xoog badan marka waa nabiyullaahi ismaaciil buu ahaa ah. ka zabiixa ah saasaanay ku tageen muxaqiqiintu sida ibnu kafiir iyo shanqiidi iyo ragka kale culimada lamidka ee muwafee qaarkood oo huwa saxiixu lmaqduucu bihi insha allah kadalika najzi lmuxsiniin ina min cibaadina almuuminiin wabasharna waa kan isxaarmar dambuu dhalanaya waayo gawrac lama yidhaahdeen markay saxaab ilahay ugu bashaaraynayo wuxuu sheegay in isxaaq wax dhali doono oo nebi uu noqon doono oo min waraa isxaaq yacquub loogu bashaarayn doono oo waxaa loo sheegay ibraahim si xaqiiqiya ah ayuu u hayey marnaba inaanu ahayn isxaaqku gawracayo waayo isxaaq awal wahda intaanu dhalinba malaa'igtu ay martiday waa tii loo sheegay inuu inan lagu dhalan doono isxaaq la yidhaahdo isxaaq dabadiina u dhalan doono yacquub markaa dee tanaaxub bay noqonaysaa kii la yidhi waa dhali doontaa isna waxbuu sii dhali doonaa in haddana la ydhahda gabar abada jira ma marka waa ismaaciil wey aye yuhuudi ma jecla adigaba ya ku jeceshaen gaarbay qabtaa ma ogti inkaas wabasharnaa waxaan ugu bishaaraynay hubi isxaaqa baan ugu bishaaraynay ibraahim ibraahim bin isxaaqa baan ugu bishaaraynay nabiya xaala muqadara la yidhahda macnaa nebiguu noqon doonaa xaaladaa lagu bishaaranayn nabiya caali min asaalixiina kamida ah. wabaaraknaa waanu barakaynay caleyhi calaa ibraahim wacalaa isxaaqna waanu isxaaqana waanu barakaynay wa min duriyatihimaa waxaa kamida ah ubadkoodana khabar muqadama ka dhig muxsin mid samafalaha ayaa kamida ah. iyo intuna waa tabciidiya wa min duriyatihimaa ubadkooda waxaa kamida muxsinun mid samafala ma hataa waa min duriyatihimaa mubtadaynu ka dhigi karnaa markaasi aad u gelaysaa waxaad odhanaysaa wa min duriyatihimaa ay wa bacdu duriyatihimaa duriyadooda qaarkood muxsinun weeye sagaqabagarin wa zaalimun weeye bacdigaas amba wa min duriyatihimaa ubadkooda waxaa kamida ah muxsinun ibsamasalaya wa zaalim mid dulmiya linafsihi kaasoo mubin cad oo dulmigiisu waafiya alla wuxuu subxaana watacaala wallah laqad mananna waanu u nicmayna calىa muusa waanu unicmaynay iyo haaruuna wanajaynaahuma waanu badbaadinay muusa iyo haaruun iyo wa qawmahuma waxaanu ka badbaadinay min alkarb dhibaatadii baanu ka badbaadinay alcadiimi weynay wanasarnaa waanu u gargaarnay hum muuse iyo haaruun iyo qoomkoodii fakaanuu waxay ahaadeen hum lgaalibiina kuwii adkaaday wa aataynaa waxaanu siinay humaa labadooda alkitaaba tawraat baanu siinay almustabiin cad kitaab cad baanu siinay ba ilaahay wahadaynaa waanu hanuuninay humaa sulayma waxaan ujeedaa muuse iyo haaruun asiraada dariiqii baanu ku hanuuninay siraada dariiq baanu ku hanuuninay almustaqiima toosan wataraknaa waxaanu uga tagnay calayhimaa labadaa rasuulna fi laakhiriina kuwa dambe sanaan xasana amba salaamun salaami calaa muusa korkiisa haataya wa haaruun ina anagu kadalika sidaasaan nagsi oo waan marin doonaa almuxsiniin inahumaa muuse iyo haaruun min cibaadina addoommada yada ayay ka mid yihiin maaragtay mu'miniin ah wa ina ilyaasa waa nebi ka mid oon ambiyadii ilaahay u diray reer bani israa'iil wey culimada qaar baale waa idriis wallahu aclam wa ina ilyaasa ilyaas la min almursaliin rasuullada la diray mid ka mida ayuu ahaa yadkur xusidwaagii amba id xilli baanu diray qaala uu yidhi liqowmihi qoladiisa uu ku yidhi alaa tattaquun ay alaa tattaquuna allah war ilaahay maad ka baqataan taalkanay caabudi jireen iyagu atadcuuna ma waxaad caabudaysaan bacla war ma bacalkan bacliga sanamkan ayaad caabudaysaan bacla waa magac sanamkooda uu lahaa bacla miyaad caabudaysaan ma arkaysaa bacla miyaad caabudaysaan culamada qaar waxay leeyiin maya naag baa lahayd bacligani iyada magaceedaaba bacli la odhan bay yidhaahdeen ma arkaysaa marka waxay leeyihiin waa sanam weyn oo ay caabudi jireen markii dambe magaaladoodiina waxaa loo bixiyey waxaa loo bixiyey bacnabaj bacnabaj baa loo bixiyey waxaan filayaa inay ku taalo eh, lebnan haddaanay bari galbeedka dimishak am ahaynba mabacleh baad caabudaysaa rab baa culimada qaar ku fasirina way jiraan nebiyaad caabudaysaa watadaruuna miyaad ka tegaysaan axsana alkhaaliqi inta wax abuurtaka ugu wanaagga badan axsana alkhaaliqiin inta wax abuurtada qadarta rabbigu taqdiir ku noqon karaya masalan insaanku dee miiskan oo sameeyey isku rashiday soo maaha laakiin looxa miyuu samayn kari laha laa looxa soomuu saaray waxaa ilaahay baa keenay subxaana watacaala allaha miyaad ka tegaysaa ka bedel amba casway ku bayaani allaha ah rabbakum ah allaahu rabbakumna waa la akriyahay allah ah rabbakum ah wa rabbi aabaa'ikum aabbayaashii rabbigooda alaweliina hore allahu alle rabbukum weeye wa rabbu aabaa'ikum alaweliina waa odhan karaysa fakadabu way beeniyeen hu alle ayay hu iyaas bay beeniyeen fa inahum ayaga qoomkoos qoomkiisu la muxbaruun kuwa la keeni weeye kuwa la keeni naasa weeye ilaa laakine cibaad allahi ilaa laakinaha yeeshe cibaad allahi almukhlasiin alla doorta waa la badbaadin wa taraknaa waxaan uga tagnay calayhim ay calaa ilyaasa fi laakhirina kuwa dambe salaamun ayaan uga tagnay ambasanaaxadu salaamun salaami calaa ilyaasiina ha ahaato haddaba ilyaasiin kalima ilyaas ba culimada qaar siaasa yidhahdeen yaasiin iyo ilyaas iyo ilyaasiin waa iskooda macna bay leeyihin culamada qaarkoodna waxay leeyihin salaamu salaaday korkooda ha ahaato calaa ilyasina ilyaasiyada waa nisba oo sida ashaacu ah marka loo nisbaynayo amba mahaadirada oo kale calaa ilyasina reer liyaas korkooda ha ahaato maaragtay badbaadada ina anahu kadalika nafsi lmuxsiniin inahu min cibaadina almu'miniin allah wuxu uhi subxaanah watacaala waina luda ma min almursaliina buu ka mid rususha la diray uskur xusid waagii najaynaahu aanu badbaadinay lot iyo wa ahlahu eerkiisaba ajmaciina dhammaan ilaa cajuusa habar mooyaane oo islaantiisii fi bay ahaatay ay kaainata waxay haatay fi ay fi kuwa haray cadaabka ku haray uma damarna waanu baabiinay damarnaa waanu baabiinay alaakhariina kuwii kale wainakum idinku waa iyo nimanka carbeed ee yaqaana dhulkay deganaayeen qoomaluudkani latamuruuna waad martaan calayhim korkooda ayaad martaan shar markaad ku socotaan musbixiin xaalaad waa beriisanaysaan waa beri unbaad martaan wa habeenkiina waad martaan habeen iyo maalin baainbaad midmari maalin maxaad u cibradaa fala miyaydaan caqli lahayn wa ina yuunusa nabiy yuunus ibnu mataa baa la yidhaahdaa rasuulkaa sheegay inay ina mata in la yidhaahdo la min almursaliin kuwa la diray buu ka mid yahay wadkor xus idwaagii abaqa uu baxsamay dhuuntay maaragtay uu tahriibay abaqa uu dhuntay ila alfulki doonida uu ku dhuuntay almashxuul la buuxiyey dabaad doonidii waa circirtay waxaa la yidhi doonidan culayska ha laga kala dhigo dadki iyo alaabta badweynta ha la dhigo markaa baktiyaalea waxaa la tuuranaya qurca waa laqori tuuranaya baktiyaa nafsi ninka ay usoo baxdo in badda la dhigo ayaa isaga alaabtiisaba badda la dhigaya fuqahadu waxay leeyihin weliba isaguna waa in alaabtiisa dhiga si aan aduguna isu qabsan si qaardu alaabtaada maxaa dhacay marka fasaahama wuu qori risay wuu qori tuurtay fasaahama wuu qori risay fa kaana wuxuu ahaaday min almubaxadiin kuwii laga adkaaday ha usoo baxayn badda la dhigo min almudxadiin kuwii laga adkaaday buu ahaaday faltaqama waxa liqay faltaqama waxa liqay hu yunus alxuutu xuut baa nibiri baa liqay walxaal huwa maarata yunus muliimun uu yahay mid la yimi wax lagu dagaalo waa ismu faacil yani aatin bima yulaamu calayhi walxaal huwa isagu muliimun uu yahay mid wax lagu canaansan la yimi iska tegi falowlaa haddaanay ahaanin walawlaa haddaanu ahaanin walawlaa anahu kaana isagu haddaanu ahaanin min almusabixiina kuwa tasbiixsada lalabisa wuxuu ku nagaan lahaa fii badnihi xuudkaa calooshiisa ilaa yawmi yubcathuun ilaa maalinta la soo saai subxaanaka allah